والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير suuratu lisra amaba suuratu bani israa'iil waa makiya aayaadka suuraddu waa boqol iyo koob iyo labaatan aayadood weeyi suuradaha boqol iyo koob iyo toban aayadood weeye qur-aanka marka lasoo tiriyo waxay noqonaysaa suuradda toddobiyo tobnaad ilaahay subxaanahu watacaala suuradda bilowgeeda wuxuu kaga hadlay arrin aada u weyn oo ilaahay rasuulkiisa u sameeyey salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi iyo ummaddaba macnaa waxay ahayd ilaahay inuu rasuulka alle ka guuro geliyey xilli habeennimo ah xaramka ama masjid alxaraamka una dhaqaajiyey dhul fog oo ah shaam halka uu ku yaalo masjid alaqsa oo halkan bayt almaqdasada ah ilaahay subxaanahu watacaala halkaa markuu geeyeyna inuu ilaahay ka sii qaaday oo socodkan rasuulku sameeyey ee israaga ah min albeyti aw min almasjid ila almasjid safarkaa rasuulku wuxuu ku sameeyey daabad ama babraaq shay buu ahaa maaragtay dameerkana ka dheer baqalkana ka gaaban daabadaas oo rasuulku ku xidhay baabka masaajidka agtiisa masjid aqsa kadibna wuxuu rasuulku xagga samada ugu baxay micraajka micraaj marka micraajkaasi siduu ahaa inagu ma garanayno kayfiyadiisa wallahu aclam laakiin asalka micraajku fi luqati alcarab waa sallaanka weeye ama jaranjarada sida adigu u taqaano naaskan ilaahay uu saaray inuu noocaa yahay ayaa laynoo sheegay laakiin meelahan dadku waxyaabahan ay iskaga tasawurtaan ee wejiga hindida leh qaybta dambana maaragtay xayawaanka kala kaca waxaas ma ahayn cid aragtayo sawar ka soo qaatayna ma jirin habeenkan rasuulka ilaahay dhaarmiyey allah baa yaqaana salaadaha shanta ayuunbaa lasoo waajibiyey ee ma jiro habeenkaa xus gaara oo uu leeyahay waayo ilaahay ma amrin in rasuulku habeenkaa ah xuso rasuulkuna inooma sheegin in habeenkaa la xusayo oo habeen aynu weynaynayno oo aynu xasrad qabanayno inuu yahay nabiyullaahi maxamed kama sugna dadkii isaga inaga jeclaana may samaynin marka adigu waxaa waajib kuga ah un habeenkaa ilaahay wuxuu soo waajibiyey subxaanahu watacaala iyo inaad rumayso israac guuragelintan iyo koru qaadidu labaduba inay dhacday marka laylat lisra walmicraaj waa laba camaliyadood oo laba howlood oo kala duwan weeye mid waa guuragelin waa marintii dhulka la mariyey midna waasu xagga samada rasuulka ilaahay u baxay weeye waa inaad saa u rumayso masalo kale a jirto waxaa la dheermiye rasuulka ma ruuxdiisa yahay mise ruuxda iyo jasadkiisa isagoo dhan asaxulaqwaal isagoo dhan baa rasuulka la dheermiyey wey isagoo dhan baa la guurogeliyey dheermintu guurageli wey allah wuxuu ihi subxaanahu watacaala subxaana aladii allihii baan hufayaa oo xumaan oo dhan ba aan ka nasahayaa asraa guurogeliyey geliyey sidaasaa u laqbaynaysaa subxaana aladii allihii baan xumaan oo dhan ka fogeynaya oo aan ka bari yeelaya asraa guuro geliyey bicabdihi addoonkiisii muxamed ahaa guuro geliyey layla habeennimo min almasjidi masaajidka ka guuro geliyey alxaraami xurmada leh ila almasjidi masaajidkiina u guuro geliyey alaqsaa durugsanaa amba fogaa alaqsaa durugsanaa alladii masaajidkaa fogo baaraknaa aanu barakaynay xawlahu hareerihiisa aanu barakaynay ardu shaam buu ku yaalaayo nicmo fara badan baa taalla waa dhul ilaahay ambiye badan ka soo saaray uu barwaaqaysan yahay sarac iyo timaar ba alle ku barakeeyey maxaa rasuulka ilaahay aanu u guuragelinay buu alle leeyahay linuuriya si aanu u tusno ayaanu u guuragelinay linuuriya si aanu u tusno u rasuulka si aanu u tusno min aayaatina aayaadka yaga qaarkood nintani tabcidiya weeye waayo aayaadka ilaahay oo dhanka rasuulku ma soo arag min aayaatina aayaadka yaga qaarkood si aanu u tusno innahu alleh subxaanahu watacaala huwa isagu assamiic allaha maqalka badan weeye maqla wax kastoo la maqlo albasiir allaha aragga badan ee shay kastaba arka weeye markaa rasuulka ilaahay waa la guurogeliyey geliyey khiyana may ahayn arrintaasi habeennimo ayay dhacday waana arrin iska macruufa weeye oo laska yaqaan waana arrin shawni ah maaragtay oo mucjiso ayay ahayd meelaha qaarkoodna looma xujaysto oo masalan ambiyada qaarkood ilaahay dee waxau kusii maray ma arkaysaa xaggan hoose ayaaba kusii tufiyey samada markuu u baxayna nebi walba isagoo samo kala sii jooga ayaa rasuulka ilaahay ugu tegay oo uu gaaray oo hor fadhiistay oo uu la hadlay oo uu la taliyey waxaa iska dhici kartaa dadka suufiyadaa qaarkood markay ku leeyihiin mayd baa wax tara qof dhintay baa wax tara inay ku yidhaahdaan muuseba shawkii nebi maxamed la soo teliyey haye muuse iyo maxamed sida isla hor fadhiisteen markaad maydka xabaalaha ku jira u hor fadhiisato markaa waxa haku saro marka baabkani maba galaba xujada laa yuxtaju bi mucjisa ayay ahayd ma ogta axaadiista qaarkood hataa waxa ku sii cadayna muusa yusallii cinda fii cinda kasiib axmar ma arkaysa markaa bayt lmaqdes haddana samada xaalad kaleba ahayd marka adigu haddii aad noqoto nabi maxamed oo kale haddaad noqoto oo mustaxiil inaad noqotona aye muusena aad kor taagto adugu adigu baryayso siduu nebi maxamed muuse ula hadlayay markaad ula hadasho waa markaa marka mayd wax ku tari doona marka aad dambay haddaad sidaasi dhacdo aye habuu ku tari haddii kale awaaraha ku rog hati la aasay allah wuxu uhi subxaanahu watacaala aataynaa waxaanu siinay muusa nebi muuse waxaanu siinay alkitaaba kitaab baanu siinay wajacalnaa waxaanu ka dhignay hu kitaabkii hudaa hanuun baanu uga dhignay libanii israa'iila reer banii israa'iil anlaa tattakiduu ay waqulnaa waxaanu nidhi anlaa tattakiduu ay laa tattakiduu haka yeelanina ambaha ka dhiganina min duunii aniga sasaday wakiila mid la cudsado anlaa yattakiduuna waa la akriyaa lianlaa waad marka u qadaraysaa marka halkan mufasira ayaynu ka dhignay hadda anlaa tattakiduu ay laa tattakiduu ha ka dhiganina min duuni aniga sasaday wakiila mid la cudkado ha yeelanina duriyata man yaa duriyata man xarfulilaagaa shaynu qadarayna duriyata man yaa duriyata man mid ubadkiisow mid ubadkiisow xamalla aanu qaadnay maca nuux nuux ibna aanu qaadnayo macnaha waxaa nimankan la xasuusinaya soo diridda ilaahay uu soo diray muuse kitaabna uu ku soo dejiyey nicmo ayay ahayd oo nicmo may ahayn kadalika badbaadintii ilaahay nabiyullaahi nuuxu badbaadiyeyna nicmo ayay iyaduna ahayd calaaqada ka dhaxaysa sidaas idan markaa nicmayntii ilaahay uu nabiyullaahi eh, nuux u nicmeeyey nuux wuxuu noqday mid ilaahay ugu mahadnaqa cabdan shakuura macnaha idinkuna sidii oo kale noqda weeye duriyata man yaa duriyata man mid ubadkiisow xamalna aanu qaadnay maca nuux aanu badbaadinay ilaan asalka bini aadamku ay ka soo jeedaan waa intii nuux doonida lala saaray uune innahu nuux kaana wuxuu ahaa cabda addoon buu ahaa shakuura mahad celin badan oo ilaahay u mahad celiya subxaanahu watacaala asalkaba waxaa jira waxa la yidhaahdo shukru lcabdi lirabbihi iyo wa shukru rabbi licabdihi shukru lcabdi lirabbihi addoonku inuu ilaahay isaba mahad naqo waxa weeye nicmadu alla ku nicmeeya inaad ilaahay ku xusto oo aad ku caasiyin oo aad ku caabuddo oo aad ugu daacayso shukru rabbi licabdihi ila ilaahay waa shaakir ilaahay addoonkiisa wuxuu ugu mahadnaqaa shayga ugu yaru addoonku sameeyo inuu ilaahay ka abaalmariyo subxaana wa tacaala allah wuxuu ihi subxaanahu wa waqadaynaa waxaanu u sheegnay ay akbarnaa wa aclamnaa ayaa lafdigani ilaada marku ku tacadiya uu noqdaa waqadaynaa waxaanu u sheegnay ilaa bani israa'iila reer bani israa'iil waxaanu u sheegnay amba u ogeysiinay fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa waxaanu ugu sheegnay waa kitaabkii ayaga lagu soo dejiyaye latufsidunna wallaahiye latufsidunna waad fasahaadin doontaan oo waad fasahaadin doontaan fil ardi arlada waad fasahaadin doontaan maratayn laba jeer baad fasahaadin doontaan xaalado laba goora ayaad fasahaadin doontaan fasaadkay la imaanayaan waa mid inteenley ama arnada ilaahay baad fasahaadin doontaanoo maratan bacda almara sidaas oo kale way noqon kartaa walataclunna waad ku kibri doontaan oo waad isku sarraysiin doontaan arlada culuwa isa sarraysiin isa sarraysiintaasoo kabiira weyn iman kibrayna waad noqon doontaan markaad arlada ilaahay laba jeer aad fasahaadisaan waa alisaadatayn laba goor markaad fasahaadisaan adugo culamada qaarkood waxay leeyihiin mar waxa weeye waa markay dee dileen nabiyullaahi sakariya iyo ambiye kala iyo baa la yidhaahdaa ilaahay baa og subxaanau watacaala kitaabkooda ayaana ilaahay sidaa ugu sheegay laba jeeray keliimad xun ay la imanayaan wey ay la yimaadeen faidaa jaaa markuu yimaado wacdu uulaahumaa ka hore aw abaalkeedu markuu yimaado macnaa ciqaabkeedu sidaasay noqonaysaa faidaa jaaa markuu yimaado wacdu uulaahumaa bareeg ka hore labadaa jeeraad waxba shahaadinaysaan sababa hore ballankeedu markuu yimaado macnaa ciqaabkeedu markuu yimaado bacadnaa waxaanu ku soo saari doonnaa idaadaa jawaab u qaadatay bacadnaa waxaanu ku soo saari doonnaa calaykum korkiinna waxaanu ku sallidi doonnaa waad odhan kartaaye cibaada addoommo ayaanu ku sallidi doonnaa addoommadaasoo lanaa annaga noo sugnaaday addoommadaasoo uli ba'sin dagaal u saaxiiba uli ba'sin macnaa ba'si iyo dagaal u saaxiiba dagaalkaasoo shadiid adag markaasay idin baabiin doonaan markay idin baabi'iyaan fajaazuu waxay dhex qaadi doonaan amba ay dhex geli doonaan khilaala adiyaar guryaha dhexdooda ayay qaadi doonaan fajaazuu waxay baari doonaan khilaala adiyaar guryaha dhexdooda ayay baari doonaanoo meel walba way fatashi doonaan weeye sida la noqday markii muslimiintu ay diinta alle ay ka dhaqaaqeen waa sida iyagu maanta ay samaynayaani wa kaana wuxuu ahaaday ballanqaadkaasi wacdaa ballanqaad ayuu yahay ballanqaadkaasoo mafcuula la fuliyo oo aan baaqsanaynin mafcuula la fuliyo oo la yeelo uma dabadeed markay sidaa idiin galaan sadadnaa waxaanu celin doonnaa lakum idinka waxaanu idiin soo celin doonaa alkara awood baanu idiin soo celin doonnaa amba adkaansho calayhim ayaga aad ka adkaataan huma radadnaa waxaanu celin doonaa lakum idinka waxaanu idiin soo celin doonaa ambaanu idiin soo celinay alkarra dowladnimo amba awood calayhim ayaga aad u yeelataan wa amdadnaakum waxaanu idiin siyaadin doonaa biamwaal xoolo iyo wa baniin inamo amba ubal wajacalnaakum waxaanu idinka dhigi doonaa agsara kuwa ugu badan baanu idinka dhigi doonaa nasiiraa xagga tirada nasiiraa rag ah oo duula xagga tirada weeye in axsantum haddaad samafashaan oo aad wanaag samaysaan axsantum waxaad u wanaag fasheenuun lianfusikum lafihiinna uun wa in asa'tum haddaad xumaan samaysaanna falahaa ay facalayhaa laamkani bimacnaa calaa falahaa ay calayhaa naftiinna ayuun buu saaran yahay xumaantaasi oo ilaahay ayaa idinku abaalmarin doona marka hore markay sidaa idiin galaan ayaanu haddana idinka nasriga idin siin doona haddana fasaadka layla imanaya fa idaa jaaa markuu yimaado wacdul aakhira waa fasaadka ama waa ula ifsaadatayn kii hore kanna waa aakhiru ifsaadatayn faida jaaa markuu yimaado wacdu laakhira ta dambe xumaanta dambeed la timaadeen ballanqaadkii aanu qaadnay ee ahaa inaanu idin ciqaabi doono faida jaaa markuu yimaado wacdu laakhirata dambe ballankii alla u qaaday oo ah in ciqaabaad ku mudan doontaan bacasnaa calaykum cibaadan lanaa kii horun baa u qadaray jawaabtii shardiga hanteeda ibaado hadda waa la xadfay kuwaasa bacadnaa calaykum macnaa kuwii un baanu idinku sallidi doonay kuwii un baanu idinku sallidi waxaanu idinku idinku sallidaynaa liyasuu'uu si ay u xumeeyaan amba ay u muruga geliyaan wujuuhakum wejiyadiinna iyo waliyadkhuluu si ay u galaan almasjida masaajidka haddana si ay u galaan waa masjid aqsa kamaa dakaluu siday u galeen hu masaajidka awala mara markii ugu horaysaba siday u galeen oo kale ee meelnaba aanay idin reebin iyo maxay kale inay hortatiiraanyo geliyaan wejiyadiina iyo waliyutadbiruu inay baabi'iyaan maa calow waxay ka kor noqdaanba waxay ka ashaadaanba iyo waliyutadbiruu inay baabi'iyaan amba ay halaagaan maa calow waxay ka kor noqdaanba tasdiiraa baabiin amba halaagid amba maa calow intay sarreeyaanay awoodda leeyihiinba inay baabi'iyaan waxay arkaan tasdiira casaa rabbukum rabbigiin wuxuu mudan yahay an yarxamakum inuu idiin naxariisto wain cudtum haddaad noqotaan ood macaasi iyo xumaan dib aad ugu noqotaanna cudnaa annana waanu noqonaynaa oo waxaanu u noqonaynaa ciqaabkiina marka tan un baa ku dhabowday ma og tahay wajacalnaa waxaanu ka wain cudtum haddaad noqotaan xumaan iyo fasaad haddaad ku laabataan cudnaa annana waxaanu u noqonaynaa ciqaabkiina wajacalnaa waxaanu ka dhignay jahannama jahannama waxaanu uga yeelnay lilkaafiriina kuwa kaafiriinta ah xasiiraa gogol baanu uga dhignay ama waxaad tidhaahdaa xasiiraa jeel baanu uga dhignay alxasiiru huwa almaxmar waa jeel xasiiraa xabsi baanu uga dhignay amada gogol ayaanu uga dhignayo gogol iyo jeelba jahannamo ayaa u ah alla wuxu yidhi subxaana ina haadaakan alqur'aana qur'aanka ahi ina haadaakani alqur'aana qur'aanka ahi yahdii wuxuu ku hanuuniyaa cidda rumaysa lilatii kiibuu ku hanuuniyaa hiya lilatii xaaladiibuu ku hanuuniyaa amba arrintiibuu ku hanuuniyaa hiya iyadu aqwam toosnaanta badan arrin kastoo toosan amba waxaad tidhaahdaa ina haadaakan alqur'aana qur'aanka ahi yahdii wuxuu ku hanuuniyaa cidda raacda ee rumaysa lilatii ay lidariiqa dariiqadii buu alle ku hanuuniyaa hiya iyaduba aqwam ugu toosnaanta badan ee toosan wayubashiru wuxuu u bishaareeyaa almu'miniina mu'miniintana wuxuu ugu bishaareeyaa aladiina mu'miniintaasoo yacmaluuna sameeya asaalixaati camalada wanaagsan anna lahum bianna lagarbaada anna lahum ay bianna lahum ayaga inuu u sugnaaday buu ugu bishaareeyaa ajraa ajar inuu u sugnaaday ajarkaasoo kabiiraa weyn iyo maxay share waana aladiina iyo wa biana aladiina kuwii inuu u sugnaaday buu ugu bishaareeyaa waana aladiina wa biana aladiina kuwiina wuxuu ugu bishaareeyaa laa yu'minuun aan rumaynaynin bilaakhira aakhire aan rumaynaynna wayubashiru wuxuu ugu bishaareeyaa ana aladiina biana aladiina kuwiina wuxuu ugu bishaareeyaa laa yu'minuuna aan rumaynaynin bilaakhira aakhiro aan rumaynayna wuxuu ugu bishaareeyaa actadnaa inaanu u diyaarinay lahum ayaga cadaaba cadaab inaanu u diyaarinay aliimaa ay mu'limaa wax xanuujiya wayadcu wuxuu u yeedhaa ficilkan sidaasaa loola dhaqmay sida sanadcu waxallo wax maaragtay lagu xadguyo garanaysa wayadcu macnihiisaas wayadcu wayadcuu samuu noqdeen wayadcu sanadcu thabaaniya wax allo caamilo meed ku arkaysa halkana caamil ma jiro wayadcu wuxuu u yeedhaa alinsaanu dadku wuxuu u yeedhaa bishar shar ayuu u yeedhaa ducaa'ahu ay ka ducaa'ihi u yeedhashadiisa oo kale bilkhayri sida khayrka oo ugu yeedho oo kale ayuu sharkana ugu yeedhaa waxaad garanaysaa insaanku inuu degdeg badan yahay marka waxoogaa ah ay caruurta ku dhega adkaato amba maalkiisa qayb ka midaba uu taag waayo uu habaaramayo isagoo habaaraya ayaad arkaysa alla inkaar kugu rid kuu darayso sarkaarka alla ku dhaafi balaayo kudyo kaarka ku gal waxaas u wayadcu linsaan wayadcu wuxuu u yeedhaa alinsaanu insaanku bishar sharka ayuu u yeedhaa ducaa'ahu ay ka ducaa'ihi u yeedhashadiisa oo kale masdar mudaafun ilaa mafaacilihi wey bilkhayri sida khayrka ugu yeedha oo kale degdegun baana ugu wacan wa kaana wuxuu ahaaday yahayna alinsaanu kii dadka ahaa asalba jinsiga dadba cajuulaa mid degdeg badan cajuula mid degdeg badan buunuu ahaaday ba alla subxaana watacaala wajacalnaa waxaanu ka yeelnay alleyla habeenka iyo wnahaara maalintaba aayatayni laba aayadood baanu ka dhignay oo lagu cibro qaato famaxawnaa waanu masaxnay amba waanu madoobaynay aayata alleyli habeenka astaantiisa amba calaamadiisa oo aayadda habeenku amba calaamadiisu waa madowga weeye wa jacalnaa waxaanu ka yeelnay aayata annahaari maalinta calaamadeedana waxaanu ka dhignay mubsira mid wax arkaysa iyadaaba loo tiiriye mubsira mid wax arkaysa bimacnaa mid wax lagu arko oo isiimaysa marka habeenkiina madow waynu ku naqaanaa oo sumadaynu ku naqaanaa waa madow maalintiina waxaynu ku naqaanaa ma arkaysaay iftiin baynu ku naqaanaa culimada qaarkood waxay leeyihiin wajacalnaa waxaanu ka yeelnay alleyla habeenka iyo wanahaara maalintaba aayatayni laba calaamadood oo ilaahay awoodiisa iyo kelinimadiisa ina tusa famaxawnaa waanu masaxnay aayat alleyli habeenka aayadiisii waanu masaxnay oo sayaxa ayuu ahaa dabeetu dayaxa iftiinkii badnaa lahaa baanu ka qaadnay oo marka aayatuleilku waa dayixiiba wajacalnaa waxaanu ka dhignay aayata nahaari maalinta aayadeedii iyo qoraxda ana mubsira mid wax arkaysa macna mid wax lagu arko maxaanu labada sidaa ugu kaaye uga dhignay ba leeyi ee isku mid aanu uga dhigi weyn wax isku wada jaada nooc keliya waxaanu sidaa uga yeelnay ba yidhi litafdaguu si aad u doonataan fadlaa fadli si aad u raadsataan risiq iyo ganacsi iyo wixii lamida oo min rabbikum xagga rabbigiinkaa si aad u raadsataan litafdaguu si aad u doonataan fadlaa fadli si aad u doonataan oo min rabbikum xagga rabbigiin ahaaday iyo walitaclamuu si aad u ogaataan cadada asiniin sanadaha tiradooda si aad u ogaataan iyo wlxisaab ila meeshu maalin qura hadday noqoto waxba lama kala garteen habeen hadday noqotona waa la mide si aad u ogaataan wa kulla shay ay wafassalnaa qadar ishtiqaal baa lagu nes wafassalnaa waanu kala saar saaray shay shay walba fasalnaa waanu kala dhigdhignay ku shayga tafsiila kala dhigdhigid ayaanu kala dhigdhignay ba alla subxaana wa wa kulla insaanin kullama arkaysa alzamna mid la nooca u qadar waalzamnaa waxaanu u sugnay kulla insaanin qof walba waxaanu sugnay alzamnaa waxaanu sugnay hu qofkii daa'irahu camalkiisa waxaanu u sugnay amba aanu ugu xidhnay fii cunuqihi luquntiisa xubnaha jirkaaga meel luqunta lamidi ma jirto shayga luqunta lagu geliyo ah, ka dhunsan maysid ma ogtahay luquntuu kuu sugnaanayo markaa qof kasta camalkiisu luquntu ugu jiraa weeye daa'ir waa maa daara canhu min camalihi waa sida ibnu cabbaas iyo mujaahid iyo kayrkood khayr iyo sharba markaa camalkaagiibaa ku laasimaya waman yacmal misqaala daratin khayran yara waman yacmal misqaala daratin sharan yara marka camalkaagii baa laguu sugayaa qoorka wa kulla insaan ay wa alzamnaa waxaanu surnay amba aanu u gelinay kulla insaanin insaan walba qof walba leh alzamnaa waxaanu sugnay amba luquntaanu qofkii insaan walba waxaanu u sugnay daa'irahu camalkiisa fii cunuqihi luquntiisa wa nukriju waxaanu u soo saari doonaa lahu qof walba ay likulli insaanin lahu qof walba waxaanu u soo saari doonaa yawma alqiyaama ay fii yawmi alqiyaama sarfaa lagu nisbiyey marka lagu leeya waxay tahay yawma alqiyaama ay fii yawmi alqiyaama maalinta qiyaamaha waxaanu u soo saari doonaa kitaaba qoraal baanu u saari doonaa diiwaan kitaaba diiwaan baanu u saari doonaa diiwaankaasoo yalqaa uu la kulmi doono qofku ku diiwaankaba yulaaqaahuna waa laaqya yalqaa uu la kulmi doono qofku ku diiwaankaba kitaabkaasoo manshuura la kala saaray amba la kala bixiyey xataa adoo ku dhigtoomaysid isagoo sidaa ufidsan baa lagu odhanayaa hoo haye haddaadu wax akrihi jirin qaaribaad noqone bare iqra akri baa la odhan doona iqra akri kitaabaka kitaabkaaga akri diiwaanshaagan akri kafaa binafsik eh, badani waa sila faacilka ayaa nafsi ah kafaa binafsika ay kafaa nafsuk naftaada ayaa kuugu filan alyawma maanta calayka korkaaga ayada ayaa kuugu filan xasiibaa ay muxaasibaa xisaabiye ay xaasiba xisaabiye iyadaa kugu filan iqra akri kitaabaka kitaabkaaga akri kafaa binafsika ay kafaa nafsuk naftaada ayaa kuugu filan bal xarasibtaayba waana sheegalaya faaciliinta badan alyawma calayka kortaada xasiiba xisaabiyanimo iyadaa kugu filan bal war naftaada ayuunbaa maanta adiga ku xisaabinaysa man ihtada roobka hanuuna fainamaa yahtadii casri baa la geliyey fainamaa yahtadii wuxuu u hanuunay uun linafsihi naftiisa waman dalla qofka lumaana fainamaa yadilu wuxuu u lumay uun calayhaa ay calaa nafsihi walaa taziru xambaari mayso walaa taziru xambaari mayso hadda waxaad tidhaahdaa nafsun ilantani waa sifo waa sifatu limawsuufin maxduuf markaa taqdiirka baa tarkiibku ugu hagaago walaa taziru ma xambaari doonto nafsun nafina sidaa dheh nafsun nafina ma xambaari doonto naftaasoo waasiratun dambaabtay naftaasoo waasiratun dambaabtay wisra nafsi ukraa wisra nafsi ukraa naf kale dembigeeda ma xambaari doonto wamaa kunna cadaaladda alle weeye ma annaan ahaanin mucadibiina kuwii cadaaba axadnaba xataa nabcata ilaa aanu u diro rasuula rasuul ilaa aanu u diro nafnaba anagu cadaabin aayaddan haddaynu eegno waxaa jira mas'ala a'imatu salaf raximahullah ama waxaa loo qaraa qadiiman wa xadiisaha khilaaf uu ku jiro waa masalada caruurta iyagoo yaryar dhintay aabahoodna ay kufaarta ay yihiin awlaad lmushrikiin maadaa xukmuhum xukunkooda muxuu noqonaya culimada qaarkood majnuunka iyo asamka iyo qofka shayka asaasaqay isagoo dee islaamnimada aan haysanin ayay ka hadlayeen xukunkoodu muxuu noqonaya ama muxuu noqonayaa dadka la yidhaahdo filfatra ku dhintay iyagoon dacwadiba aanay gaadhin maxay noqonayaan marka mas'aladaa marka la eego culimmadu waxay isugu khilaafsan yihiin aqwaal qowl wuxuu odhanayaa caruurta gaaladu annahum fi ljanna oo ahlu jannay noqonayaan bay wa xadiisu samura annahu calayhi salaam rasuulku uu arkay maca ibraahim nabiyullaahi ibraahim iyadoo awlaadii muslimiinta iyo kuwii mushrikiintuna ay weheliyaan ayay daliishadeen xadiidkii cabdillaahi bn abi qays ayay xusaysteen uu yimi caaisha uu weydiiyey caruurta kufaarta ma arkaysaa tiri rasuulka ilaahay wuxuu ihi hum tabacun liaabaa'ihim hum tabacun liaabaa'ihim xadiidka imaam axmed uu soo saaray weeye oo dabadeed ay leedahay ya rasuula allahi bilacmaal faqaala allahu aclamu bima kanuu caamiliin ilaahay baa og waxay samayn lahaayeen qowlka saddexaad wuxuu samaynayaa ay ahlulcilmigu la yimaadeen tawaquf tawaqufu fiihim macnaha way ka joogsadeen oo waxay iyagu cudsadeen qowlkanuun allahu aclamu bima kanuu caamiliin waa xadiiska alla sidaas ugu jira fi saxiixayn culimada qaarkood waxay leeyihiin ahlulacraafka la sheega ama waa iyaga marka qowlada le ahlulacraafku waa iyaga qowlkoodu wuxuu u noqonayaa inay ahlujannaha un ay yihiin waayo alacraab daarulqaraar maaha iyadu waaba ila ima ila aljanna wa ima ila insha allah yakuuna ila ahlujanna maalka ahl ehelkeeduna acraabtana ahlujanna noqonaya wallahu aclam marka khilaafkani sidaasi wuxuu maksuus ku yahay biadfaali lmushrikiin ayuu khaas ku yahay oo khilaafkaasi uu ku jiraa ama wildaanu lmu'miniin bayn alculamaa wax khilaafa oo u dhexeeya ma jiro annahum min ahli iljanna inay yihiin ma arkaysaa waana sida mashhuurka bayn annaas ku ah ibnu kasiirka iyo rag lamidina sidaasay raajxayaan waxaa uu leeyahay anigu sidaas ayaan jasminayaaba wa hada huwa almashhuuru bayna annaas wa huwa aladii naqdacu bihi in shaء allahu caza wajala ibnu kasiir baa isagu sidaa leh markaa duulkaasi iyagana masaladoodu sidaasi ayay noqonaysaa waalcilmu cinda allah masale kutubta caqidada badan ay ka hadlaan raximahullah sheekh cusaymiin aqwaal wanaagsan buu ku leeyahay ee waad u raajixi doontaan waxaad kaloo raajixi doontaan tafsiir eh, maaragtay eh, abwaaulbayaanka shanqiidi raximahullah caalimka weyn ee salafiga ahaa aad masala weliba mualaf dhan waxaad leeyahay waxaan u arki lahaa ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwa markuu fasirayey tafsiirkiisa waxaan isleeyahay malaa kitaab mustaqila ayaabuu noqon kari lahaaba baxsigu halkaas uu ku qoray sheeku markaa raashaha insha allahu taala raajia u noqda aad waxaad ka heli doontaan cilmi aad u fara badan raximah llahu raxmatan waasica waida aradna allah wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala waidaa aradnaa haddaanu doonno an nuhlika inaanu halaagno qariya qolo inaanu baabiinna haddii aanu damacno magaalo amarnaa waxaanu faraa mutrafihaa kuweeda loo nicmeeyey ayuun baanu ilaahay inay adeecaan aanu faraa dabadeed fafasaqu way ku faasiqnimo sameeyaan fiihaa qaryadaasi halkii daacada laga doonayay ayuunbay macaasi la yimaadaan aayaddan tafaasiir dhowra ayaa amarnaadan la saaraayo waa calaa xasabi alqiraa'aat qiraa'ada mashhuurka waa taksiif weeye amarna haddii la yidhaahdo bitashiid ilmiim la akriyo iyadaabanu madax uga dhignaa bay noqonaysaa ma ogta saasay noqonaysaa amarna haddii la akriyo la tamdiidiyo waxay noqonaysaa waanu fadhinaa waidaa aradnaa haddaanu doonno an nuhlika inaanu halaagno qaryaanu halaagno amarna waxaanu amaraa mutraafiihaa kuweeda loo nicmeeyey afafkeeda loo barwaaqeeyo ilaahay daacadiisa iyo wanaag inay dibaacaad waa tafsiirka ugu xooga badan wafasaquu waa dabeetna waxay ku fisqi sameeyaan fiihaa qaryada dhexdeeda faxaqa markaa waxaa ku dhabooga calayhaa qaryadaasi alqowl qowlkii aanu ku halaagi lahayn baa ku sugma fadamarnaahaa markaa waanu baabiinaa tadmiiraa baabiin baanu baabiina intooda laga maaragtay amara ilaahay bacdinayna markaasay diidayaan eh, idan maxaa laodhan karaa maxaaba sidaan iyagu cusyaanka iyo macaasida sunayn loo halaagayaa waa la kala saari doonaa wy wa kam ahlakna badanaayoo badanaa intaanu halaagnay kamtan khabariya la yidhaahdaa cibaaraduna waani tagsiir wa kam ahlakna badanaa oo badana wa kam in badan oo badan baanu ahlakna aanu halaagn wa kam badanaayo badanaa dheh ahlakna intaanu halaagnay min alquruun quruunaha xaggooda intaanu ka halaagnay oo min alquruuni ah ku bayaan intaanu halaagnay badana min bacdi nuux nuux dabadii intaanu halaagnay ninkaa dambe ibtidaai wakafaa birabbik ay wakafaa rabbuk rabbiga ayaa ugu ku kaafiya bidunuubi cibaadih addoommadiisa dembiyadooda isaga ayaa ku kaafiya khabiira xogogaalnimo amba saa ku badan xalu yahay khabiir basir oo arkay ilaahay baa ogsoon subxaanahu watacaala man kaana qofka ahaaday yuriidu mid doonaya alcaajilata tan degdegta cajalna waanu u dedejinaynaa cajalna waanu u dedejinaynaa lahu isaga qofka doonaya waanu u dadajinaynaa fiihaa addunyada dhexdeeda ayaanu ugu dedejinaynaa ma kii ugu dedejinaynaa nashaau uu aanu doonno laa maa yashaa haddaan adduunyada u gaalowdo waxaad helaysaa un wuxuu alla doonay wax adduunto xataa helimaysa cajalnaa waxaanu u dedejinaynaa lahu isaga fiiha addunyada dhexdeeda waxaanu ugu dedejin doonaa maa nashaau waxaanu doonno laa maa yashaa maaha isagu wuxuu doono ka bedel lahudaa laga bedelayaa waa biicaadati alcaamil niman baanu u dadejinaynaa nuriid aanu doonno uma dabadeed markaanu adduunyada u sii dayno ee aanu siinno jacalnaa waxaanu u yeelaynaa lahu isaga jahannama ayaanu u yeelaynaa jahanamadaasanu suxurkii hore ahay uma jacalnaa waxaanu u yeelaynaa lahu isaga jahannam jahanama ayaanu u yeelaynaa ba alle subxana watacaala yaslaa xaale markaa yaslaa xaaluu galaayo haa jahannamadaasi madmuuma xaaluu yahay mid la ceebeeyey madxuura xaala kwnihi mubcada xaaluu yahay mid la fogeeyey oo raxmadda ilaahay laga fordhiyey madmuum waa mid ceebaysan madxuur oo la fordhiyey oo la fogeeyey hadda bal markaa adduunyada ayay u gaaloobeene balaag macnayinaa lagu samaynin kullan numiddu qadar markaa alaakhirata aakhiro qofka doonayana oo wasacaa u camal fala lahaa aakhiro sacyahaa camalkeeda mafcuulka dhig sacyahaa camalkeeda sameeya walxaalna camal fala huwa isagu mu'min waa shardiye fa ulaa'ika kuwaasi kaana wuxuu ahaaday sacyuhum camalkoodu mashkuura mid la mahadiyo mashkuura mid la mahadiyo ee mid la eego ma aha ayaa layi subxana taala kullan numiddu ay numiddu waanu u siyaadinaynaa waanu siinaynaa weeye kullan mid la arkaba ka adduunyada doonaya iyo ka aan doonaynba ay kulla waaxidin min alfariiqayn aladiina araadu dunya waladiina araadu alaakhira tanwiinta ayaa ciwad waxay ka tahay mudaaf ilayhi ay numiddu waanu siinayna kullan ka bedel haaulaai aynu middu waanu siinaynaa haaulaai kuwa adduunyada doonaya iyo haaulaai kuwa aan doonaynba waanu siinayna xaggee wax laga siiy aanu ka siinayna min cadaa'i rabbik rabbigaa bixintiisa xaggeeda ayaa laga siinaya min cadaa'i rabbik rabbigaa deeqdiisa xaggeeda ayaa wax laga siinaya sidaasuu tashibu ku yahay aynu middu waanu u siyaadinaynaa kullan mid la arkaba numiddu ficilkan dambe haaulaai baanu u siyaadinaynaa kuwa adduunyada doonaya iyo wa haaulaai waxaad ka bedelaysaa kullan min cadaa'i rabbika min cadaa'i rabbik waalibtidaal xaggee laga siinaya looga siyaadinaya min cadaa'i rabbik rabbigaa waxsiintiisa aba waxbixintiisa ilaahay wuu siiyaa muslim iyo gaalba wamaa kaana ma ahaanin abaau rabbika rabbigaa deeqdiisa iyo waxbixintiisu ma ahaanin maxduura mid la mamnuuco maxduura mid la mamnuuco oo cidba loo diido lama diidayo undur ajnabiyow kayfa fadalnaa sidaanu uga fadilnay waa kayfiyada bacdahum barkoodba calaa bacdin barkay kale sidaanu uga fadilnay wlag ba allah leeyi subxaana watacaala walalaakhiratu aakhiro ayaa akbaru weyn darakaatin mansuuba iska ilaali ha u qaadanin akbarud inay sii daafaysan yihiin walalaakhiratu aakhiro ayaa akbaru weyn darajaatin waa tanwiinta waxaa lagu nasbiye xagga darajada wa akbaru iyada ayaana weyn tafdiilaa waata la nasbiyey soo arki maysid xagga kala fadilidana iyada ayaa ku weyn laa tajcal ha yeelin nebiyow maca allah ilaahay nociisa ha yeelin ilaaha mid la caabudo aakhara kale oo haddaad yeeshood ilaahay cid kale aad barbar dhigto fatabcuda aad ahaato ay madnuuna mid la ceebeeyey makduula oo la garabkiisa laga baxay cid u hiilisaba aan lahayn makduul waa qofka taageero waaye cid taageertaba ilaahay ku gargaari maayo maanta makduula mid garabkiisa laga baxay aad noqoto waqadaa rabbuk rabbigaagu wuxuu waxyooday rabbuk rabbigaa wuxuu amray anlaa tacbuduu ay bian laa tacbuduu inaydaan caabudin marka maanta aynu ka dhigno masderiya anlaa tacbuduu ay bianlaa tacbuduu inaydaan caabudin ilaa iyaahu isaga mooyaane amba waqadaa rabbuk ay wasfaa rabbuk rabbigaagu wuxuu amray anlaa tacbuduu ay laa tacbuduu ha caabudina ilaa iyaahu isaga mooyaane amba anlaa tacbuduu inaydaan caabudin buu amray rabbi ilaa iyaah wa bilwaalidayn wa an tuxsinuu inaad u samafashaan buu ilaahay amray bilwaalidayni labada waalidna ixsaanaa samafarid inaad u samafashaan imaa yabluganna hadduu gaadho imaa yabluganna hadduu gaadho cindaka agtaada hadduu ku gaadho alkibara jabon amba duqnimo axaduhumaa midkood hadduu gaadho islaantii amba odagii aw amase kilaahumaa labadooduba hadday gaadhaanay ajaada ku gaboobaan falaa taqul ha odhan lahumaa labadaada waalid ha ku odhan amba midkood ha ku odhan uf ay uffin uf baa laydi yidhi uf ha ku odhan weeye buu ku dhibayaa waa sasaqayaa cuntadii buu diidaya duwidii buu diidayaa melisii buu diidayaa uf haddaad tiraa uf ta'siis kaasaa la diidaya haye waa kelmad yar waa aqalu lqawl ficilkana ciduna way kasii daran tahay waa misaab wla ima yablugana hadduu gaadho axaduhumaa cindaka agtaada hadduu ku gaadho alkibara gabow axaduhumaa midkood aw amase kilaahumaa labadooduba falaa taqul ha odhan lahumaa labadaada waayid uf ay uffin of walaa tanhar ha canaanan humaa labadaada waalid ha canaanan waqul dheh lahumaa labadooda ku dhe qawla hadal kariima wanaagsan oo jalacsan aayaddan maxaad ka fahamtay aayaddan waxaad ka fahamtay cidda lala hadlayaa rasuulka ha noqota ee ujeeddadu inay caan tahay nebi maxamed aabe iyo hooyaadkiisa ku gaboobay maad garanaysa abadan waa cid kasta aabe hooye inta yeelata markaa khitaabka adigu muwajah kugu yahay badogo waqtib ku dabci waqtib ku dabci hoos ugu dhig lahumaa ayaga sanaaxa dulli dabacsanaanta dhinaceeda dhinac dabacsan waktub u daadaji lahumaa ayaga sanaaxa dulli dabacsanaanta dhinaceeda u daadaji min araxma raxma daraaddeed ay liajli araxma adigoo u turaya khaftul waxay leeyihiin shan biraha oo kale markay ilmahooda ku fadhiistaan macnaha si dabacsan buu baalasha ugu soo ururinayaa ama ku soo degayo baalka ayuu soo horaysiiyaaba yidhaahdaan adugu calaa kulli xaal u dabacsano weeye ilcaaga dabacsan tus weeye waqul leh rabbi rabbigayow irham u naxariiso huma allabadayda waalid ilaahayow u naxariiso kamaa rabbayaani siday ii barbaariyeen oo kale ilaah ugu naxariiso maarag sagiira aniga oo yar macnaa u naxariiso la waxay ahaayeen kuwa barbaariyey anigoo yarci siday igu turi jireen oo kale ilaahay ugu naxariiso rabbukum rabbigiin aclamu kii ku cilmi badan weeye bimaa buu ku cilmi badan yahay waxa fii nufuusikum safihina ku sugan ilaahay baa ku cilmi badan in takunuu haddaad ahaataan saalixiina kuwo wanaagsan fa innahu alle kaana wuxuu ahaa yahayna lilwaabiin kuwa noqoshada badan wuxuu alla u yahy lilwaabiin kuwa u noqoshada badan ay litawaabiin afuuraa allah u dembi dhaafo weeye subxaana watacaala waaatisi qof walba waa lala hadlaya dalqurba ka qaraabadaa u saaxiibkaa qaraabadaada ah xaqahu sii inuu ficilka la mafcuul qaatay baad aragtay xaqahu sii wlmiskiina miskiinkana xaqiisa sii wabna sabiil musaafirkana inankiisa maaragtay sii xaqiisa wabn sabiilsi walaa tubadir ha sayrin maalkaaga ha qubin tabdiira qubid amba saydid israafka ayaa loo diidayaayo wasad waa inaad noqoto waayo maxaad u saydin maalka ina almubadiriin kuwa saydha ee quba maalku kaanuu waxay ahaadeen ikhwaana ashayaadiin shayaadiinta walaaladood haye wa kaana ashaydaanu shaydaankuna wuxuu ahaada birabbihi rabbigii wuxuu u yahay kafuura mid dafiraad badan oo rabbigii dafira ku kufiya markaa masaakiintii ood waxsiin lahayd ayaa waxaad kugu soo beegneen iyadoo jeebkaagu mala yahay laakiin waxoogaadaa ugeysaa inay ku soo gaalaan waxba imika kuma hayo waxbaa rajaynayaa haddii ilaahay noo fududeeyo waa ku tari doonaadeh hayr wanaagsan baa lagaa doonaya hadduu kugu qabto daadan waxba haynin allah wuxuu yidhi waimaa tucridanna walaag waimaa tucridanna haddaad ka jeedsato ag canhum ayaga xaggooda haddaad uga jeedsato maxay mafcuul lahuga aag ibtigaaa raxma raxmad doonideed darteed haddaad uga jeedsato mafcuul lahu wey ibtigaaa raxma raxmad doonisteed daraaddeed haddaad uga jeedsato oo min rabbika xagga rabbigaa ka ahaatay raxmaddaasoo tarjuu aad rajaynayso haa raxmaddaba waa risiqe faqul leh lahum kuwa ku baryay waxaad u tidhaahdaa qawla hadal maysuura la sahlay saas oo maysuura la sahlay hadal la fududeeye u dhaho miskiinka waxba ku qadaad xabaanba mahay ogyahay inaad dee amba kawasi roon tahay amba arkaanti roon tahay waxbaad rajaynaysaa insha allahu tacaala dee si wanaagsan oo inaad u walaa tajcal ha ka dhigin yadaka gacantaada ha ka dhigin maqluulatan mid la xidhay ilaa cunuqik luquntaada lagu xidhay waa mid biyo kama dhibcaan oo taa iyo taaba bahalkii ay sheegi jireen walaa tajcal ha ka dhigin yadaka gacantaada maqluula mid la laabay wey lagu xidhay lagu xidhay lagu kafiinadeeyey ilaa cunuqik walaa tabtub ha fidinin haa gacanta kula albasi sida masalkay u dhaqantaa kulada mawta marka loo idaafeeyo kula albasi sidin dhammaanteed haddii shirima kugu hari waaye abdiqadoor kula albasi sidin dhammaanteedna ha oo haddii aad noqoto mid gacantu xidhan tahay amba wada fidiya fataqcuda aad ahaato kayfa fatasira maluuma mid la dagaalo maxsuura oo la daaliyey min baabi allafqi wannashri baa la ydhahdaa oo bimacnaa haddaad bakaysho fataqcuda ay fatasira aad ahaato maluuma mid la dagaalo wax madiciyo ah aw amase maxsuura mid la daariyey haddaad gacanta wada fidiso shiilba aanu kugu soo harin amba maxsuura loo xiiray oo wax alla wuxuu maal haystayba laga qaaday amba maxsuura la daaliyey xasiir oo min alkalaal baa laga soo qaato wax daalan wey sidaana ha u dhaqmin weeye inna rabbaka rabbigaagu yabsudu wuu fidiyaa alrisqa wuxuu u fidiyaa liman yashaau kuu doono wayaqdir ilaahay kuu doonana wuu u qadaraa qadar yakfiihi ku ciidiyaada rag baa diiday inahu alle kaana wuxuu ahaa yahayna bicibaadi ilaahay addoommadiisa wuxuu ku yahay khabiira xoogaan basiira arkay walaa taqtuluu hadilina awlaadakum caruurtiinna hadilina caruurta dhasheen hadinina baa ilaahay leeyahy khashyata imlaaq fakri ka ha u dirina haye dirinta carruurta waxaa kamid a ah inaad tidhahdo waan baktiyayaa guursan bad haye soo gubasha kaga tegi mayso laa shaki hadduu qofku fakri un ka baqo xankugu maxaan hayaa un mawta musiiba walaa taqtuluu hadinina awlaadakum caruurtiina hadinina khashyata imlaaq fakri ka baqashadii ka baqashadii ha u dilina aad saasay samayn jiray naxnu annaga ayaa narsuqu arsaaqnahum caruurtan iyo wa iyaakum idinkaba ina qatlahum dilkoodu kaana wuxuu ahaaday qatligaasi khibaa dembi kabiiraan aad buu cunshiiba ilaha le subxana wataala wa taxdiidu nafligaa ka mida ah. oo gaalada neg lagu leeyahy laba waxaana dhali maayo war waalanka dawadaada <laughs> ii sheekeeyey ayaa dhawaysa wuxuu i wuxuu tegey meeshaas bilaad kufriga qad saara ilaa bilaad kufri markaasa wuxuu leeyahay isla caruurtan horta kaasaa lagu yii sagaal kaasi ilaahdeen arrin horta maxaadi baa tahay ninkaada sagaa dhala macnaa waagi waa la dhasha maxaadi baa tahay uuna yaabayba mid waliba laba biri kaga siinayaayo way maranayaanba ilaah baa marinaya xataa haddaynu dhagax aga timi iyagaa hubka aysoobkiiba tara mowt iyagaaba iska baaba'ay allah wuxu uhi subxaana watacaala walaa taqrabuu ha u dhowaanina azina zinadana ha u dhowaanina baa ilahay leeyi subxaana watacaala zinada ha u dhowaanina waa nooc kastay sinadu tahayba dee gelishaa laga sinaystaayo afkaa laga sinaystaayo gacantaa laga sinaystaayo lugtaa laga sinaystaayo degtaa laga sinaystaayo ibtaa laga sinaystaayo intaba rasuulku wuu sheegay ha u dhowaanina walaa taqrabu hadawa zina ha sinaysanina lama odhan ma ha u dhowaanina ma arkaysa inahu sinaday kaana wuxuu ahaa yahayna faaxisha mid foolxumo badan wasaaa dariiqiisaana ugu xun wasaaa dariiqu qadar dariiqiisaana ugu xun sabiila dariiq la maro oo loo maro jahanamo wey ila jahanama ugaarsinaya wasaaa waxaa xumaaday sabiila xag dariiq dariiq waxaa ugu xumaaday sabiilhu ha raacinabaa ilahay sinada ha u dhowaanina ay isuma kamiyadsabisan abadan laa taraahu arkigoodi arkigoodi baanu ka degayn horaa looga jego adiga maxaa ku gelinaya xerada rasuulku wuxuu sheegay markay qoduun kasta faaxishadani ku dhex faafto waxaa siibi doona qoomkaasi cuduro iyo asqaan aanay aqoonin dadkoodii horeba aan lagu aqoon jirin baa iska faafay sinada qaar ka moog iyagaa faafiye iyay joojin karay laa abadan ilahay waxaa xuduuddiibaa lagu ogay walaa taqtuluu hadilina annafsa hadilina allatii nafsa xarama allaahu ilaahay xarimay dilkeeda ila bilxaq xaq in lagu dila mooyaane waad garanaysaa nafta muslimka waxa lagu dilaya sidoo kale waxa xaaraamu yahay dilkeedu nafta mucaahadka ah amba maaragtay qof mustaamanka ah ee qof muslim magan geliyey amba cahdi ku joogta amba irjaah intaba xaaraan buu dilkeedu noqonaya waman qofka qutila la dilo waman qofka qutila la dilo madluuma isagoo la dulmiyey macnaa dil gardaro ah madluuma gardaro lagu dilo faqad jacalnaa waxaanu u yeelnay liwaliyihi ka ugu xiga liwaliyihi ka xigtadiisa kaa la dilay liwaliyihi ee liwaliyi lmaqtuul ka la dilay heerkiisa waxaanu u yeelnay sulbaana awood baanu u siinay oo ku qisaasto ciddii dishay oo loo sharcigo u gacan geliyo ee falaa yusrif isna yaanu ku xadgudbin kan weligaayay filqatli dilka oo cid aan waxba ka dilin yaanu dilin amaba yaanu maydka ee qofkan uu khasabsanaya aanu ku samayn misla dareenrogid iyo wixii lamida inahu kan la dilay wuxuu ahaaday mansuura mid loo hiiliyey amba inahu kan weliga ah ee u xiga qofka la dilay kaana wuxuu ahaaday mansuura mid loo hiiliyey oo markaa isaga ayuun baale saddex waxyaabadunbu ikhtiyaaru leeyahay oo uu kala dooranaya suldabaa ilaahay siiyey oo bilkhiyaar hadduu doono qofkii dilay waa loo dilaya kase uu kisaasanaya hadduu doono wuu iska saamacayaayo mag buu qaadanaya wain shaa cafaa canhu najana hadduu doonana waxba weydiin maaye wadadaa qalanqalle ka bax buu odhanaya walaa taqrabuu haw dhawaanina maala lyatiim agoonta xoolaheedana haw dhawaanin ilaa bilatii xaaladeeda ugu dhawaataan mooyaane hiya iyadu axsanu wanaag badan waxdaad ulubnucisaa ood u hagaajinaysaan ood u dhaqaalaynaysaa walaa taqrabuu ha u dhawaanina maala yatiim axad iyo sidatona ha ugu dhawaanina dhac iyo boobsoona ha ugu dhawaan hagu agee ya ilaa bilatii xaalada hiya axsan waadaad ulubnucisaa mid faa'idaynaysaa xataa yabluqa ilaa uu ka gaadho ashuddahu adeegiisa qaangaarkiisa qaangaaro bura qaangaaro wa awfu oofiya bilcahdina oofiya ina alcahda cahdigu kaana wuxuu ahaaday mas-uula mid la waraysto isaga laftiisa wax la weydiinaya mas-uulan canhu isaga ayaaba wax la su-aalaya oo la odhanayaa ma lagu oofiyey ballankaagii baa inta halkaa lasoo joojiyo aad qaatay ayaa la odhanayaa ballan yahow kanisoo kumuu gelin ma lagu fuliyey oo qabiica nasal alcaafiya waawfuu fiha alkayla miiska idaa kiltum markaad miisaysaan wazunuu wax ku miisaama bilqisaasi miisaano cadaalad almustaqiimi toosan waa miisaano toosan daalika kaa shay waxa la miisaya la oofiyo iyo waxa la miisaamayo ayaa khayr kaasaa khayr badan wa axsanu kuna wanaag badan ta'wiila ciibka damban walaa taqfu hadaba gelin maahu hadaba gelin walaa taqfu haraaci hadaba gelin maahu hadaba gelin laysa laka adiga aanu kuugu sugnaanin bihi maagaba cilmun cilmi waxaanu kugu sugnaa waxaanad rag waan arkay hodhan waxaanad maqal waan maqlay hodhan waxaanad aqoon waan aqaanaa hodhan hadka hadlin waxaanad aqoon ma arkaysa xataa waxa la diidashiyo aanad arag inaad tirado waan riyooday mataxalamad xud abadan maxaa kugu wada kadaba geli ina samca maqal iyo walbasara arja iyo walfuaad kullu ulaaika kuwaa dhammaantood kullu ulaaika kuwaa dhammaantood kaana wuxuu ahaaday kulligaasi canhu xaggiisa mas-uula mid la isweydiiyo walaa tamshi ha socon fil ardi arlada ha soconi maraha ay daa xaalaa tahay mid isqaadqaadin saaxiiba maraha xaalaa tahay mid islulaya ay daa inaka adigu niyoo isqaadqaadaya lan taxriqa ma jeexi doontid alarda arlada ma jeexi doontid oo isqaadqaadida arlada kuma kala jeexaysid walan tabluqa mana gaari doontid aljibaala buurahana kuma gaari doontid buula ifteerayn macnaa waa tamyiisu maxawal can walan yabluqa ma gaari doono buuruka dheeraantaaduna aljibaal walan tabluqa kumana gaari doontada aljibaala buuraha duulaas dhaaray kullu daalika kaa alla soo sheegay dhammaantii kullu daalik mashhuurkaas oo khabaaga soo bilow kaana wuxuu ahaaday sayi'uhu kiisa xun ee rabbi xarimay cinda rabbika rabbiga agtiisa wuxuu ku ahaaday makruuha xaaraam lafsul karaahana cinda sanad sidaasuu buu ku ahaan jiray makruuha kaan alla soo sheegay waa kiisa xunun ka wanaagsan maaha kullu daalika kaa alla soo sheegay kaana wuxuu ahaaday sayiuhu kiisa xumi ka wanaagsan maaha cinda rabbika rabbiga wuxuu ku ahaaday makruha mid la karaahiyeysay allah wuxu uhi subxaana watacaala dalika kaasi nebi maxamedow mima kiibuu ka mid yahay waxaa uu waxyooday ilayka adiga rabbuka uu ku waxyooday oo min alxikma walaa tajcal ha yeelin maca allahi ilaahay maciisa ilaahan ha yeelin aakhara kale oo haddaad yeesho fatulqaa lagugu tuuro fii jahannama lagugu tuuro maluuma xaalaa tahay mid la dagaalay madxuura oo la fogeeyey ama aswaakum ma wuxuu idiin dooray rabbukum rabbigiin bilbaniin inamo watakada isnama wuxuu ka yeeshay min almalaa'ikati malaa'igta xaggeeda inaasa hablo inakum idinku lataquuluuna waxaad ku hadlaysaan qawlan hadal cadiima ah, weyn waa dembi walaqad sarafnaa wallahi laqad sarafnaa waanu soo celcelinay fii haada kana alqur'aani ah amhaal iyo tusaalayaal baanu ku celcelinay liyadakaruu si ay ugu waansamaan dadku wamaa yaziidu u siyaadin maayo hum qur'aanku uma siyaadinin markay ku kufriyeen ilaa nufuura calan mooyaane kul waxaad tidhahdaa nebiow low kaana hadduu ahaan lahaa macahu ay maca allah ilaahay hadday la jir lahaayeen aalihatun ilaahyo kamaa yaquuluuna siday leeyihiin idan hadday ilaahyo kale adduunyada joogi lahaayeen alle wax la maamuli lahaayeen labtaqow waxay beegsan lahaayeen amba ay hidaadsan lahaayeen ilaa bilcabshi cabshiga ka u saaxiiba waxay ku beegsan lahaayeen sabiila dariiq ay ku inqilaabaan subxaana ilaahay baa ka nasahan wa tacaala waa ka kor ahaaday amaa yaquuluuna waxay leeyihiin culuwan ka kabiira weyn tusabixu waxa u tasbixsada lahu alle asamaawaatu baa u tasbixsada asabcu toddobada ah waalarda allada ayaa u tasbixsata waman duul baa u tasbixsada fiihina ku sugan kuwa dhexdooda wain min shay ay wamaa shay-un ninkan isila weeye ma aha min shay ilaa se hadduu ahaada yusabixu waa u tasbixsadaa shaygaasi bixamdi ilaahay ammaantiisa isagoo ku maran walaakin laa tafqahuun ha yeeshee fahmi maysaan inahu alle kaana wuxuu ahaaday xaliima allah dulqaadka badan weeye kafuura ee dembi dhaafista badan wey wa idaa qara'ta haddaada markaad akriyayso nebi maxameda walqur'aana jacalnaa waxaanu yeelnaa baynaka adiga dhexdaada iyo wa bayna aladiina kuwii dhexdooda laa yu'minuuna aan rumaynaynin bilaakhira hijaaba teed baanu yeelnaa mastura ay saatira waxasura ismigan mafcuul waa bimacnaa ismu faacil mastura ay saatira waxasura ayaanu yeelnaba alla yidhi wajacalnaa waxaanu yeelnay calaa quluubihim waxaanu yeelnay akina daboollo an yafqahuuhu lianlaa yafqahuuh si aanay u fahmin kitaabkan wa fii aadaanihim dhagahoodana waxaanu yeelnay waqra hurays waidaa dakartaa markaad xusayso rabbaka rabbigaaga haddaad ku xusto fi lqur'aani waxdahu keligii wallow way jeestaan baa ilaahay yidhi calaa adbaarihim dabadooda ayay ka jeestaan nufuuraa xaala kawnihim naasiriin xaala yihiin kuwa siday oo yaacay kaanahum khamr mustafa naxnu anaga ayaa aclamu ku cilmi badan bimaa kii baanu ku cilmi badan nahay yastamicuuna ay kuu dhegaysanayaan bihi bisababihi isaga daraaddeed waxay ku dhegaysanayaan baanu ogsoonnahay id xilli baanu ku cilmi badan nahay yastamicuuna ay dhegaysanayaan ilayk wa id xilli baanu ku cilmi badan nahay hum ayagu najwa kuwa faqaya ay yihiin id xilli baanu ogsoonnahay yaquulu ay leeyihiin alzaalimuuna kuwa zaalimiinta ahi in tattabicuun ay maa tattabicuuna ma raacaysaan oo raacraaci maysaan ilaa rajula nin mascuuran la sixiray mooyaane undur kayfa darabuu siday kuugu yeelan laka adiga nebi maxamed alamhaal fadalluu way lumeen falaa yastabiicuuna meelama heli doonaan sabiila dariiqa ay ku hanuunaan wa qaaluu waxay yidhahdeen aidaama marka kuna aanu hano cidaama lafo iyo wa rufaata burbur a inaa anagu lamabcuusuun kuwa lasoo saari doono miyaanu nahay khalqan khalqi xaalaanu nahay khalqigaasoo jadiida ah cusub subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an la